qaybna ay isku dayeen inay naftooda difaacaan dagaalamaanna xata almowt qaybna ay jabeen oo la cararay qadiyadii buu sheekhu markay waday wuxuu hi wamara anas nadar anas nadar baa wuxuu soo maray biqowmin qolyo min almuslimiina muslimiinta ka mid a ah. qad alqaw biaydiihim oo gacmahoodii riday bimacnaa hubkiiba iska dhigay oo iska fadhiistay faqaala wuxuu ku yidhi maa tantadiruuna maxaad sugaysaan maxaa idin fadhiisay dagaal baada socdee maa dagaalantaan fa qaaluu waxay yidhaahdeen qutila rasuulullaahi rasuulka ilaahi baa la dilay marka meelaan u dagaalanay iyo waxaan u dagaalamaba garanaynaba dad yar bay ahaayeen marka buurta uxud xaggeeda aaday fa qaala wuxuu yidhi marka saxaabigii maa tasnacuuna fi lxayaati bacda nololoo dhan maxaad ku falaysaan suubanaha dabadii nabigu hadduu geeriyooday inaad noolaataan maba istaheshaane ma dagaalantaan oo dhammaataan maxaad oga hadhaysa ma tasnacuuna fi lxayaa nolosha maxaad ku falaysaan bui bacdahu bacda arasuul quumuu istaaga oo hubka qaata fa muutuu ku dhinta calaa maa maata calayhi subanu wuxuu ku dhintay difaacan can diinihi ayuu ku dhintaye eh, idinkuna dhinta wey haddii warka laydin sheegayba uu run yahay uma istaqbala annaas dadkii soo jabaayay buu ka hortagay meesha laga soo cararahayay buu asagu u dabamaray ummadii ka timid walaqiya wuxuu la kulmay sacad bn macaad buu la kulmay sayid lws oo asaguna markaa raggii taabiciinta ah buu ahaa culimmadu waxay isku waafaqeen sacad bn mucaad annahu lam yafira yowmaidin bal kaana miman habata maca rasuuli illaah muusan dhaqaaqin idan laakiin wuxuu isku dayay naftiisa inuu difaaco nabigan ka agdhowaado laakiin halabsigii iyo baacsigii iyo raggii la daba socday bu kasoo noqday asagu dadkiiba kasoo noqdaygaalada waa kii sii cahisanhay inuu soo noqday oo marka fardihii damca iska difaaco bal saxaabadiina wixii uu la qabsan kara la qabsan isku dayay laakiin muusan caranin biitifaaqi almuxadisiina wa ahli sira walmaqaasi <coughs> faqaala wuxuu ihi yaa sacad sacadow anas bn nadar baa la hadla wuxu uhi sacadow innii la ajidu riixa aljannati jannada carafteedii baan ka helahayaa min duuni uxudin uxud meel ka sokaysaba buurtan uxudan kusii socdo sokadeeda ama jannadii ka dareemaya faqaatala anas waa dagaalamay ibn nadar waa anas bn maalik adeerkii weeye wuxuuna odhan jiray adeerka baa liigu magacbaxshay markaan dhashay waxaa laygu magacdaray anas bn nadar oo maalinka uxud faqatala waa dagaalamay xataa qutil ilaa la dilay wawujida waxaa la helay bihi anas ibnu nadar laga helay sabcuuna darbatan toddobaatan gacyad ama nabar wa jurixa yowmaidin maalinka waxaa la dhaawacay cabdiraxmaan bni cawf cabdiraxmaan bni cawf baa la dhaawacay asaguna naxwan min cishriina jaraaxa labaatan nabar wax ku dhow ku dhacay oo darbe iyo ramye iyo dacna iskugu jira <clears throat> marka anas ibn nadar hawshuu sameeyey sacad baa aada uga sheekayn jiray wuxuu ihi dadkii oo moodo say usoo jabayaan hir ka cahaya buu dhex jiray buu dhex maray markaasuu dagaalamay ilaa uu bartankooda tagay ka ashad alqitaal axad aadamaha suu u dagaalamay siduu u darayda u adkayd buu u dagaalamay xataa qutay waa la dilay sheekhu mar labaad buu soo celin doonaa qadiyada saxaabigan anas nadar ah laakiin hadda intaasuu kaga tegay <coughs> marka wuxuu yidhi nabi maxamedow anas ibnadar hawshuu kare anigu waan kari waaye inaan lafayga difaacoon adiga artada ku wareegaysta mooye inaantaan horey u socdo meeshii la tegay aan galada dhowrkun aan dhex qaado waan awoodi waaye alxaafid ibnu xajar xadiidkan markuu sharxaya wuxuu yidhaahdaa fiihi jawaasu alahdi bishiddati fi ljihaad jihaadkii marka la halgamayo la dagaalamayo labada arrimood midda u adag in la abbaaraa bannaan saxaabigu waxaa u bannaanayd in naftiisa uu difaaco oo sida sacad mucaad iyo saxaabada badankeeda markii la jabay kadib ay sameeyeen uu sameeyo laakiin wuxuu go'aan gaaray naftiisu maanta inay baxdo haddaan alla diidin naftaan inuu ugu sabab noqdo inay baxdo qulqulsho ku talagalay marka fatalaba almowta fii madaanihi faqaatala xataa qutil marka masalo hadday masalo jihaad tahay yusri iyo suhuule iyo labada arrimood midda fuudqaada iyo waa bannaan tahay midda u adag ee u qallafsa inaad gashana waa bannaan oo naftada hawirto lianna talabu shahaada waa min almaqaasid aljihaadiya jihaadka maqaasidiisa waxaa kamida ruuxu inuu fii sabiilillaahi ku dhinto ilaan laba goorba adduunka waa dhaafi nin walbaba ajalkiisibuu baxaya oo ku dhimahaya likulli ajalin kitaab ayadoo sidaa tahay marka naftaada inaad ugu sabab noqoto gacan gaal inay ku baxdo oo jidka ilaahay lagu dilo waa shay muhiima min maqaasid aljihaad minhu waxaa ka mid ah talab almacaash in nolol iyo haniimo iyo xoolo laga raadiyo waxaa ka mid a talabu mxuu aha alciza iyo wاlnusra wاtamkiin baa ka mid ah waxaa ka mid a addifaac can الnafs waxaa ka mid a mxuu ahaay nasru lmadluumiin wmaa lakum laa tuqaatiluuna fi sabiili illaah wlmustadcafiina min alrijaali wاlnisaai wاlwildaan idan wa fii sabiili lmustadcafiin bay mufasiriintu badankood leeyihiin idan faraqa ilahi wuxuu kala qaaday bayna alqitaali fii sabiilihi wa bayna alqitaali linasri lmadluumiin inaad u gargaarto ruux laga gardaranyao lagu xadgudbay wa min alqitaali wljihaadi fi sabiil marka maqaasid badan ayuu leeya mar baynu sharxi doonaay minhaa marka waxaa ka mid ah xadiidka anas ibn nadar ee fi ku yimid wuxuu caddeeyey annahu yajuusu alahdu bishiddati fi ljihaad waxaa kaloo kamida ah, buuhi xaafidku wabadlu lmar'i nafsahu fii talabi shahaada iyo naftaada inaad ku bixiso adoo shahaada raadinaya waalwafaa bilcahdi ballankan in la oofiyo anas wuxuu idhi maadaama maalinkii badar aan maqnaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala dagaal dambo oo gaale alla imakamiyo waxaan isku dayay muxuu ahaa inaan waxdara dhigo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uu ku raali noqdo aan sameeyo go-aankaas uu la yimid asagu ilaahay cahdi buu ka soo qaaday minalmuminiin rijaalun sadaquu maa cahadullah calayh cahdi iyo wacdi baa laga soo qaaday xaafidkan wuxuu ku tiray inuu yahay min alwafaa'i bilcahd wuxuu sameeyey anas ibn nadar wacdaruhu sheegaya buu dhagahade meel lagu kala tegay oo toddoba boqolee saxaabi ay ka soo laabteen buu keligii abbaaray ilaa lagu dilay wa aqbala rasuulullah rasuulka ilaahay baa soo qaabilay naxwa almuslimiin muslimiintii xaggooda buu soo aaday muslimiintii jabhayay noqonaya buu nabigu ku soo baxay markaasuu la hadlaya markaasuu odhanaya ilaya yaa cibaad allah ilaya cibaad allah xaggayga soo aada yaan la jabin aniga xaggayga soo aada aniga ii imaada wa kaana awala man carafahu xalay baynu soo maray ruuxu u horraysay nabiga gartay inta ay dagaalameen saxaabadu nabiga in la dilay bay aamineen oo ninkii ahaa camr ibnu qami ah ayaa <clears throat> muscab ibnu cumayr oo caalankii muhaajiriinta wada ayuu dilay muscabna nabigu aad u shabahaayay sida laga warqabo nabigu u ekaa zaa'id buu nabiga u ekaa markaasuu ihi abshiruu yaa macshara quraysh fa innii qad qataltu muxamada shaydaan baa intii qaatay aad buu dhawaaqay muslimiinta gadaashoodu ka dhawaaqay marka runbay u qaateen marka saxaabadu marka cali baa ka sheekeeyey waxaan ku talagalay buu nafta inaan difaaco ilaa an amuuta ama aan badbaado sacdin waqaas baa isaguna ka sheekeeyey zubayr ibnu cawaan baa ka warramay saxaabadu marka badankeed nabigu in la dilay bay rumaysteen oo u arkeen ilaa ay gadaal ka ogaada inay been tahay wa kaana awala man carafahu wuxuu u nabiga gartay wuxuu ahaa taxta almiqfari asagoo ku dhex hoos jira nabigu camburbereedka iyo halmadka u qabay kacbnu maalik alansaari baa gartay kacab baa nabiga socodkiisa dareemay nabigo ilaya cibaadallah ku hayo socda yuu nabigu markuu socdaada hore socotuu lahaa inuu hore u kufahayaad moodaysay dhulkana waa fariis waa goosan jireen <clears throat> ruuxna jeegadu taaga markuu socona saasuu u socdaa waqaadku dib u celiya ruuxna hore horaybuu u socdaa horay socotuu nabigu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida asagoo malka ka daadagaya ama jiir ka dhacayoo kale marka socodkiisii buu gartay markaasuu usoo dhawaaday wuu fiirshay uu nabiga inuu gartay dhawaaq buu weyshayn waayay farax dartii sacad waqaas baa ka warramay iyo ali markii layidhi nabigu waa nool yahay wixii dhiba igaadho dhan waa iloobay xilli aan booday oon duulay waan garan waay lannu nabigu waa la dilay baa la aaminay nin walba marka inuu naftiisa difaaco ama shiido u nabigu raaco yuu doonaya annaga xalay soo marray cali markii nabiga aan ka waayey qatla oon dhaawici ka waayey ayaa waxaan go'aansaday nabigu inuusan cararin oo dee nabi maxamed ambiya ma carartay inuusan cararin baan go'aansaday kadib waxay u socday nabigu in la qaadayba mar haddaan annagu jabnay oo gaaladii ka cararay oo la iskhilaafay waxaan aaminay bu nabigu ana allaha qad rafacahu kamaa rafaca ciisa calayhi salaatu wasalaam marka waxaa hi mar haddii nabigaba la qaaday ilaahayna noo cadhooday wixii intaa ka dambeeya noolma jirtay dagaalla meel marka lagu xoonsan yahay dhowr boqoloo nin kunnin madaxa isku gelisay show nabigaa meesha lagu ceeeyo qurayshataan ay ku disho labayo toban baa difaacaysa oo nakokba nin baxa oo shiidaya meeshan seebtu baan meesha baan ku qorda waxaan rabaa in la dilo markaan jeebta la dhexaqaaday oo la kala sheexeeyey nabigaan gudaha ugu tagay bu cali bn abi maalinkaas naftiisu waa hawaray haddii mustalaxaadkii mxuu ahaaye bacd almubaixiin waa hawrahaya muayrska carro ilah u cudurdaarayba markaani meeshu waa lagu jabay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxyaabahu jecel ilaahay jecelyabu inoogu daray nin ciidankuu la socda ay jabeen oy carareen oo asagu noqdooo daba maray ilaa an uriiqa damuhu waa dadku ilaahay u qoslo dadku ilahay ku farxay u qosla wayo ina allaha idaa dacika ala qowmin falaa xisaaba calayhim ilahay mar hadduu qoslo camalka aad haysa raalli uu ka yahay rabbi uu ku qoslo maalinka qiyaama laa xisaaba walaa ciqaab lagu xisaabi mahayaba hebel hebel jannada gal wey malafkaadi faylkaadi oo duduuban oon la furin he jannada qolkaas iyo intaa la wareeg hore u soco wey ilahu xisaabta awey laa xisaaba calayh marka hawsha hawl adag wey marka muslimiintu marka eh, in markii la waa nool yahay in hadda la abuuray ayagu baad moodaa u farxeen cali baa uga sheekeeyey qadiyadda ayada fasaaxa waa dhawaaqay kacab ibni maalikin biaclaa sawtihi codkiisii midkuu u dheeraaba ku dhawaaqay wuxuuna yidhi yaa macshara almuslimiin waa hanqaarima isaga dhanba hadiis ma garanayo abshiruu hada rasuulullah bishaaraysta waa ka nool yahay been bayna shayaadiinta inoo sheegeen fa ashaara ilayhi an iskut nabigu wuxuu yidhi aamus lannu hadday qoraysh ogaadaan nabigu inuu nool yahay intooda way baaba'ahayaan difaacan can irasuul wayna iskugu tagahayaan waxay isku dayayaan nabiga inay liannu hadafka koobaaday beegsanaya waa suubana nabigay doonahayaan marka siyaasa alxarbiya ma keenaysa ee cadowga inaad u sheegto meeshaad ku jirto haddaad issoo xidho rabto inaad maanta baxdo oo hawlihii muxuu ahaayey abudujaane iyo nasir minadari hawlahaad jirto waa gooni laakiin haddii aad doonayso muslimiintu inay sii jiraan halgankuna uu sii socdo waa in la xeeladaysto ragga la qaybiyo kolba in la diro odan hamar ku wada shubin dabka leannu haddaad hamar ku wada shubto waa siday gaaladu doonhayaanoo hawshuba usoo urursabaysaba intii meel laydinku ururiyo mar inaynan baabi'an waxay doonhayaan xisaabtu inay ku dheeraata ma rabaan taalibaan inay meel u fadhiisato oy kaabul u dhex fadhido waagay weerarhayeen oy xaggii xeg jecliyaan baabi'iyaan bay rabeen kadibna wadaad damboo duub weyn la waayo afghanistaan fadhiya wadaadduna waa fahmeen ayar baa loo insixaabay buuraha loo galay xisaabibaa dib loo soo bilaabay ilaa lagu beekeeno oy qadar ku qasbaayeen oga furaan safaarad qadar safaarad ka furta oo sidiinka toorabuurana geeyey may waan jabnay ka furta qadar safaarad yani hawshu siyaasa xarbiya muhiim jid la fahmo weeye labayotobankii ansaari ee difaacaysa nabig sal slm intaan weli la soo noqonin ee nabiga ay saxaaba badankeed aysa soo noqonin sacd ibnu soo biray waa ogaayeen suban nool yahay ibna wuxuu yidhi naga difaaca nimankan wahuwa yakuunu rafiiqi fi ljanna dalxa iyo nabi naxdu anigaa wuxuu ihi anta dhaqaaqin halninbaa intuu galay oo dhexaad wuxuu afuriya moogta naftoodu waxaa weeyaan waa la weyn tahay inay aargoostaan waa rabaan laakiin weli waa gaal meeluu bula yahay ciidanka intaan dhan saddexda kun ah toddobaadkankaa saxaabiya dagaal ku dhintay mooy hal inay kuma jiro annaguna markaan faraha saarra iyagoo kun ah toddobaatan duqay aan ka qabanay maqaawir todobaatanna waan laynay nimay qabtaan iska daa la fiil cararay abu sufyaan markuu dhexda sii soco nabigu wuxuu yihi cabsibaa alla ku tura waa hayaay maynu ka daba tagno ka soo adoonsanno waynu gaari doonnaa marka naftibaa hayso oo wadna ma haya ansaari baa baxay faqaatala xataa qutil haddana way noqdeen haddana way issoo canaanteen gaaladii way soo noqdeen nabigu wuxuu yihi yaa naga difaaca oo janna ilaahay geeyaa dalxa inabeelow aniga kamaa anta iladaha dhaqaaqin sargaal lagu saro weeye dalxa waa sargaal saroo la rabo in wax maamulo quraysh hogaamiyo hawsha habeeyo nimankan kalena waa junuud iyo casaakir ayagu beecana galo dhammaanayo kamaa anta asaga la waa la reebaya ko iyo tobankii baa saa ku dhintay ko iyo toban sacad baa marka u dambeeyey nabi allo anaa baxaya kamaa anta aduna fadhiiso idan waxaa soo haray nabi maxamed iyo sacad iyo talxa bn cubaydillaah labiyo tobanka ansaarna waa shahiideen hal nin kama soo hadhin difaaca can irasuul markiis u dambaysabaa nabigu wuxuu ii idan dalxu hadda adiga weeye saraakiishu hadda la gaadhay ciidanku mar hadduu dhammaaday saraakiishii iyo janaalihii baa dagaalamaya cashara rajulan mar haddii sargaalkunabi wuxuu u reebahayay wuxuu lahaa ciidanka ninka u horraa iska bixin ninka u dambeeyey ee wacdaha dhigi wey ragga yar baan hormarinaynaa ee kabtanayaasha ku xigahaya muxuu aha gaashaanlayaasha nimanka waaweyn ayagu khamuuraya madaxa weyn jinib culuska waan dambaysiinaynaa qolya masaakiina waxay rabaan wadaadaha noo dhaqaaqahaya halganka noo maamulo ee jihaadka u arimiye ee haddii la jaba xataa wax soo aas-aasee marka la kala jabe la kala cara dib wax u amaamuda ah ee ragga cunee warshada wax soo saarahay intaan safka horageyn in la dilay rabaan kuwo dabaalloo absama ah oon caqli badnayn waa ilaahay xikmadda alla ka qaaday markay u xaroodeen mala zaraawi baa xikmadda ka qaaday horkorna dabaalima lagu tuhmi jiray soomaali ahaani si kastaba noqotee waxay leeyihin haddaad jihaad doonaysaan iyo shahaado hee maad idinku shahaadiinaa safka hor tagtaan nabigu mumaasugu shihiido oo dalxa marka hore muuqadimo oo sacad muuqadimo kama anta muxuu leeyahay siyaasa xarbiya jihaadiya leeda nimaan fahmaynin laiskuma lugooyo abliq bani shaybana ma'lukatan ina alkataa'iba laa yusamna bilkutubi ina alwaciida bidahri lhaybi macjazatun fain aradta qitaala qowmi faqtarib buuri yacnii bannaanaha in laga hanjabo oo meelaha la baalxooftay ma socotee khudbooyin iyo muxaadaraad gaala lagu jibin maayo gaala gacan bay u baahan tahay niman reer bani shaybaana ninuu hanjabaya wuxuu leeyahay intii hadda ku horay dagaa waa jaahiliyadii wuxuu idhi abliq bani shaybaana malukatan almaluka iyo risaala alukada iyo maalukada iyo waa risaalada dhambaalka abliq banii shaybana ma'lukatan ina alkataa'iba laa yuhzamna bilkutubi ciidamaha iyo xooga malatay kitaab iyo waraaqiya rasaa'il iyo laguma jabiye buuri ina alwaciida bidahri lghaybi macjazatun adoo maqanaa iska hanjabto waxaan dhigi doonaa waxaan kugu dhiibtay meel kugu dhigo waa tabardarra buuri iyo liidnaan fain aradta qitaaca alqowmi faqtarib daad dagaal u baahan tahay soo dhowo laakiin waxbaan kala tuuri iyo xerxidayshay ii banneeya iyo waxba kama soco hawshaa socon mayso jihaad baa le markaas may annagu caamo jihaad ee wada raaci mayno yaaba kuu diray maadu jihaadid yaa caamo raac ku yidhi yaa dhallinyaro kuu diray halgan baa lagu yidhi tacaalow qaatilu fii sabiillahi widfacu baa lagu yidhi yaa kuwii dhallinyaro raac waa in la wareegaysto marka eh, ragga noocaas ummadda u bahdela iska ilaaliya fitadooda iyo cudurkooda idan ruuxa asagu hadduu imbahaaro oo asagu cajis ku dhaco oo u baabao nin walba inuu dacfigaa geliyu doonaya ilahay wuxuu ku imtixaanaa baail iyo dulmi inuu taageero waaga dambana difaaco eh, waxaad arkaysaa ku kule mxua hebelna waa caalim hebelna waa jaahil midaanu qaraabanahay oo eh, waagii maxaakimtu soo jabeen meelaha noogu yimi haddana etoobiya u xarooday yaa waagaa wuxuu weydiiyey ninkii la socda aminkan waa nool waa la weydiin kara cabdulaahi biij baa la socday iyo nin kaloo magaciisa haddaanan garanayn marka wuxuu u su'aalo waterka iyo salaatuleylka iyo salaatu saxbi ku saabsan weligiiba muusan maqal khilaala alaaiina caamanna dacwo iyo halgan iyo wanaag buu dhex taagnaa cabdulaahi biiji ama iljimiya magaciisa ma garanhaye ya iljimiya magaciisa wuxuu leeyahay witrka qaabkaasaa loo tukadaa salaatu saabixi way jirtaa wadaadmo cashar doban baan ka dhagaystay salaadu leylka ayadna qaybtaasi waa jirtaa kana waa inkirsanya weliga ma maqal buu leehay idan ninkii noocaasa waxaa leeyahay caalim mooye ahlu makata adraa bishicaabiha inaad aad ii fahanteen baa laga yaabaa been alla waxaa layii nimaan mootan iyo nin maqanbu markhaati gashada ha la weydiiyey iljii cabdulaahi ilji asagay qaraabo ahayna weydiiya maalinkaa su-aalihii waxaan ku wurur xadiidka halkaasi ku jiraa xadiidkan halkaasi ku jiraa waa qiso sugantan waa haabito intaa la soco anigu maalinkaa istaqrabtu in wadaadku abjadiyaadka iyo hawlihii yararkay carruurtan uu fahmaayeen uu garan la'yahay waan la yaabay xaase ka daranba ninkii noocaasa qadiyad ummadada masiira in la cilmi aqoon buu uleeyahay nimankii kaasoo marka eh, ariga raaca ama lada mxuu ahay booraa ama qaroofo ama geela qallaca halganka u baxay ee naftoodii iibsaday ee halgamayay ee carbeedna waxaa la jahalo weeye nnkii ayuu sheekh usaame ka tegay isagoo diblooma qaatay sacuudiga bashaawarna ka tegay liyudaafica can sabiil illah wayuqaatila fii sabiilihi meeqa sana laga joogaa soddon iyo laba sano rag badanoo ay hor fadhinaysa waaga dhalin baa laga yaabaa hadda ninkii intaa hamigaas xambaarsanaa ee carbeed ee afka garanayay ee intaa diin iyo xaq u dhexji waxaa la waajaahaya ninkii salaatuleilkii iyo watirkii si u tukada garan lahan waxaa la yidhahe waa caalim mujaahidaan salaatulil qaab loo tukata iyo watar yaa laisweydiiya horta lixda bilooda u horraysaa carruurta la tababarahayo yaa la baraa salaatulilka iyo watarka qaabka cilaasan lahayaa la baraa yani hawsha inaad fahantaan muhim jiddan wey waxaa lagu aafaynayaa intuu caba iyo khayrka weeraro inuu baatil taageero sheekh islam ibn taymiya wuxuu man muxuu ahaayey dafaca alxaqa aqara bilbaatil xaqa ruuxii daciif idhaha ku dhuftee diida wuxuu qaayibaa oo qaataa baatil buu qaataa waaga dambe wax la ogyahay wey awshaada laskaga ilaaliyo marka siyaasa xarbiya wey wiilasha yararka ah ee tababaran ean wax badan ka tegaynin baan qadimaynaa jilib culusta culummada akhyaarta ee saraakiisha waaweyn xaaladaha kulul iyo xilliga ishu dhiigto iyo marka lasmarahayo een halala reebaynin baan geynaynaa camr bn cabdiwad markuu soo baxay yowm alaxsaab abubakar ba nabi allow anaa u baxaaya arixnaa maticnaa binafsika ya abaabakar bale adigu waa kuu baana balkaada joog cali baa foodageliyo madaxa qaaday raggu ma aha inaan ku wada shubayno yowma badrin nabigu cariish buu jooga marna dagaal ku waa soo noqonay marka hawsha ragga la dagaalgelin iyo intaan laga dagaalgelin iyo ninkaan camaliyada u dhiiban istishaadiya baabuurka la kacaaya anaga hawl noo taallo wey wadaad tuunji ku fadhiya tuunji niman baa khalad ka fahmay musqushan dheera lagu fadhiistaan ujeedaa musqushan dheera lagu fadhiista ee dhisan ayaan tuunji oga jeeda hawsha in aad loo fahmo tuunjiga caruurta waad garatee laakiin wadaadaha waaweyn tunjiha ku fadhi waxaan oga jeedaa musqushan dhisan taasaan ka hadlahaya nimanaan bannaan fadhiisan karin oo ged hoostii aan ku xaajo gudan karin maxaasaa loogu qoslahaytuujigadoofahsana almuhim nimankaa xisaab fahmi karaan xisaabtan ma ahe yaan lagu luqaynin fa ashaara ilayhi nabi wuxuu hi aniskut aamus buui waijtamaca ilayhi lmuslimuun muslimiintii baa iskugu yimid nabiga wanahaduu macahu nabigay la hingadeenoo raaceen ila shicbi goshi maadaama ciidankii jabay rag badanna ay shahiideen inna ayba madiina gaadhay oo baxsatay gol yaroo hadda markaad uxud ku sii jeedo dhankaan kule kaga imid markaad dhankan dad ka dhaqaaqo jaamacadda aad uxud ku sii jeedo gacanta midig gol kaa qabanaysa wey gacanta midigba kaa waa luuq yaroo saa u galo wey meesha shicibgaasuu nabigu rabaa intuu galo inuu kor u meesha oo intaas muslimiinta ay uu ku difaca halka ayadaa maadaama ay ka badan yihin o dhan imanayaan in hal dhinac bas ciidanka kale ka yimaado raba iska difaaco farduna ay soo fuuli waayaan qowga iyo buurta alladii shicbigaasu nasala fiihi uu nabigu degay god meeshaa ku yaala bay sheegaan reer madiina iyo caamaduu nabigu inuu galay waa baail biitifaaqi salaf god nabigu ma gelin bannaan cad buu taagnaa dhagax buuraa la saaray saxaabaduna ku geedaanaayeen markay gaaladu daco inay soo fuulaan buurta kor ka yimaadaan umar iyo kooxbaa ka horbaxo la dagaalamay ilaa xataa ay ka dejiyen dhulka geeyeen labiga good ma gelin good hadda la caabudo oo lagu daato wadaadii risuud ku rafadeen difaaciisii inay kala dagaalamaan caamada ku aafaysan baa jiro halkaa ku yaallo xufuradii nabigu galay wey sidii loo fujisanayo goodkii waa baabaa'iba meel bannaan buu noqday sidii loo fujisanayo isaga dhan baa baabay waa lagu rafaada wax jira ma ah ibnu cabaas baa u reer ciraaq oo tiri meeshuu nabigu galay waa been kidi nabigu maba garin ba halkaan subanu halkaa bannaankaasu taagnaa buuri asxaabu rasuulilaahi dhammaan waa kuwaa joogna weydiiyey buuri waad waalantihiin godka hadduu ijaaba gaadha meel god oo kore oo qoraf oo qaari xora oo kale u eg buu nabigu galay bay leeyihiin ibn cabaas baa ka baaba'ashay hawshaasi wixii la halmaaday wa fiihim raggaa nabiga ku soo noqdee raacay waxaa ka mid ah abubakar wa cumar wa cali walxaar ibnu alansaari wa hayruhum jamaca min asaxaaba falamaa istanaduu markay ku tiirsadeen saxaabadii ilaljabali qowgu ku tiirsadeen adraka rasuul allah rasuulka ilahi waxaa ka dabayimidoo soo gaadhay oo ogaaday inuu nool yahay ubay bnu khalaf ubay bnu khalaf baa yaa soo gaadhay oo soo orday calaa jawaadin lahu farasu lahaabuuna saara yuqaalu lahu la yidhahdo alcawn faras le alcawn miciin ama maangelya wey asalkiisu cawdku min cicaada weyaan idan waagu maka joogay yuu faraskan calfin jiray aroor kasta wuxuu siin jiray mud ama eh, mudaan ama riqlaan min ashaciir markaasaa maalin waa lagu hi faraskan maxaasana ugu calfinaysa wuxuu ihi faraskan huwa aladii aqtulu calayhi muxamed maxamed baan ku dili doonaa buuri nabigaa loo sheegay asagoon weli soo hijroonin markaasuu nabigu ana aqtulu in sha allah anaa dili doon faraska muxuu calfay igu dilahaa anaa dilu daya ku daayabado alla yidhaah hawshuu muddaa ka soo wartay sanadyo nabigu waa hijrooday madiina la yimid bader baa dhacday uxud baa la taagan yahay hadalkii hadduu xusuusan doonaa ubay ibnu khalaf ma ambiya laga agbaxaa haddii zacama caduwullahi cadow ilaahi wuxuu sheegay oo ubay ibnu khalaf ah annahu yaqtulu calayhi inuu faraska dushiisa ku dili doono rasuul allah falama iqtaraba minhu markuu nabigu usoo dhawaaday ciidankii soo kooriyey tanaawala rasuullah rasuulka ilahi baa laacay alxarbata eebadii buu laacay min alxaaris ibni sima alansaari buu ka qaatay riwaaya cinda axmed waxay nabigu wuxuu hi waa ta'aharu canii iga hadha ii daaya aniga ninkaan saxaaba waxay rabaan inay nabiga difaaca hormarayo ninkaadiiba socdinku ninkaan isku kaydaaya maanta weliba dakiirle soo qamamaya wixii ku dhacay nabigu markiiba waa danay asagoo dhan halmad buu qabay iyo camburbereed iyo meeshaa keliya ka soo jeeda in yaroo halkaasa oo fatxa ah buu nabigu arkay waa toogtay bartaasu ku dhuftay isagoo farski la soo ordahay faacanahu waa ku duray waa ku wareenay bihaa xarbadii fajaad waxay timid oo fii tarquwati kalxamiis meesha kalxamay ka xadtay weliba ma gelin birtii bay cidhiyatay marka af yar bay sartay wax yar lanno waxaan waxaa loo gashay in waranka iyo otomaatiga iyo yadda iyo waxaas o dhan uu kaa difaaco intiiba laakiin u dhiman doonaa de nabar nabi weeye lagama kaceen fakara waa noqday caduwullaahi munhaziman nabarkii markuu gaadhay buu ismajaris markiiba oran maxaa soo qamamaysa dadan ragga iska dhicinayn oo dagaalamaynin maxaa la soo ordaysa markuu weliba soo qamamayay riwaayadii abaraani wuxuu ihi laa najawtu in naja muxamed laa najawtu in naja laa najawtu in naja soo maxamed ba hadduu nool yahay allow aanan badbaadin nabi wuxuu ma ninkan soo dhaara anigaa laydahay <clears throat> fakara waa ismajira caduw llaahi xaala kownihi munhaziman uu jabhayo cararahaya baqashaya faqaala lahu mushrikuun cabaad buu ku daray asagoo cabaadahaya oo ooyahaya inuu faqaala mushrikuuna low waxay ku leeyiin wallahi maa bika min baas war wax dhiba ma qabtid waa dhaawac yar weeye waa dilaac yar waa xagasho maxaa kugu dhacay xabaadkan miraadku muxuu ahaa miraadku waxaa weeye oo intuu ogyahay ka weyn nabar goodiga nabi maxamed buu soo xuustay ana aqtulu in sha allahu tacaala fii maka faqaala wuxuu ihi wallahi wallaahi allah ku dhaartay low kaana hadduu ahaan lahaa maabi waxaan igu yaaleen nabara hadduu ku dhici lahaa biahli dilmajaas dilmajaaz oo dadka degan waa meel suuq gabayo ahayoo talaadada iyo arbacada carab iskugu tegi jirto cukaad u dhowo maka dusheeda ah. dadka suuq marka carab baa iskugu timaada madiina laga tegi jiray oo waxaa laga iman jiray shaam oo ciraaq waa sanadkiima mar la qaban jiray waa gabayaal iyo labaad taqan mararka qaarkood hadday nairobi hadda mar baa lagu qabtaa meel meeshana marka toonka la sii fuulahaya bay iskugu tagaan magaceeda maxay ahayd malow badauraji meesha idan waa laba maalmood bay ahayd suuqu iyo mxuu ahaay <laughs> laba maalmood ayadna la gabyo oo lasu faantamo awo usbuucaa la fadhiyaa meeshaas usbuucaa la fadhihi jiray marka nin walba wuxuu raba inuu suuq geeyo keenayaa wixii kaa gidmi waayey wixii aad qoorinaysay idan waa loo susuqtami jiray kadib baa lagu khamra cabbi jiray lagu faantami jiray bandhigyaa la samayn jiray waa lagu tartami jiray marka ummad isugu timaada malaayiin baa isugu iman jirtay hawshii ka hadlaaya nabarka anigii gaadhay waa diriyad ilmajaaz dhan wixii suuqaa jooga uu ku dhaco way dhammaan laayeen buu maxagashadan haa nabar nabi nabi nabar nabi buu leeyahay adde horar muu joogo nimay asagu qaraabo ahaayeen baa maalinka wuxuu hi allahuma in kaana maa huwa calayhi maxamed huwa alxaq faksif bii buuri dhulka laga gooyey intaan dagaalku bilaabanin ee wuxuu hi maxamed wuxuu maanta ku dagaalama hadduu xaqa yahay allah dhulku ilaqo waaba laqayba inuu cabaadaha faraha taagaa dad dambayso uxud buu ku maqan yahay oo dhulka alla tegay waxba ku qaadan mahayaa waa xajar dad dhagax ka adag waxay ku qaadanhayaan lama arko lamaatu way dhiman lahayeen bui ajmacuuna dhammaantood wa kaana wuxuu ahaa ubay bnu khalaf yaclifu kii calfiya farasahu faraskiisa bimakata wayaquul wuxuuna odhan jiray aqtulu calayhi muxamada muxamed baan ku dili doonaa aakhirkeeda fabalaqa dalika arrinkaas iyo goodigaasaa gaadhay rasuul allah faqaala wuxuu yidhi bal ana aqtulu in sha allahu tacala anigaa dili doona falamaa tacanahu markuu nabigu wareemay tadakara wuxuu xusuustay caduwalla ubay wuxuu xusuustay qowlahu nabiga weedhiisa ana qaatilu insha allah faayqana wuxuu xaqiijistay oo hubsaday biannahu maqtuulun in la doono u dhiman doono min dalika aljurxi ama min dalika aljarxi dhaawaca asaga ah dhaawaca inuusan ka kacaynin buu hubsaday famaata minhu noqodkiiba dhaawacu u dhintay famaata minhu dhaawiciibuu u dhintay baa lay fii ariiqihi bisayfa intuu sii socday asagoo maka gaani meesha sarif loo yaqaanay ayuu ku dhintay nabigu maymuuna ku guursan jiray marjicahu ilaa maka noqodkiisu maka uusii noqonayo gabay dheeruu ka tiriyay qadiyada xasaan waxaa ka ahaa laqad warisa dalaalata min abiihi ubayun xiina baarasahu rasuul gabay dheeroo laa'iye ah asaga maaha awogiibuu ku dhaxaybu kufriga iyo gaalnimada laqad warisa dalaalata min abiihi ubayun xiina baarasahu rasuul u gabiyey nabarka qaabka ugu dhacay su cabaaday wuu daba dhigtay xasaan wuxuu ku dagaalamay walaalkiina awsna waa shihiday aws bin thaabit istashhad yowm uxudin asaga walaalkii soo galeen agubaabo iyo dagaal isku dayay kacab bn maalik ba maalinka aad ugu dagaalamay maca dalika kaana yunshid alashcaar cabdullah bn rawaaxa saxaabadu maysan kala hadhin laakiin waxaa weeye qadar alla dhacay wa jaa caliyun cali baa yimid ilaa rasuulilahi buu u yimid bimaain u keenay markuu nabigu dhaawacmay dhib badanna gaadhay liyashraba min fawajadahu nabigu wuxuu helay biyihii aajinan asagoo biyo ajoobay ah biyo ajoobay aajinku waa biyaha isbedela kaadidii iyo saaladii xoolaha iyo isticmaalkii banaa isu badala ajaa layihahda idinku u taqaan ninka diinta fawajadahu aajinan faradahu nabi bihi waa celi nabi alcabtid jiidiy waa biyuhu soo ureen marka xukuna iga daayeen waasla can wajhi dama wejgiisiibuu dhiigga ka dhaqay nabigu wasaba calaa ra'sihi madaxiisiibuna biyihii ku shubay isku qabooji fa araada rasuul rasuulka ilahi wuxuu doonaa an yacluwa inuu koro sahratan dhagaxu hunaalika ku yaala buurta uxud markii la saaray nabiga wuxuu doonaa inuu koro nabigu waa dhaawac nabaraha ku dhacalay baynu soo sharaxnay nabara aadamo uu u dulqaadan kara ama gegsan kara ma ahayn nabar ilaahay difaaca ayay ahayd gacan daalim looma dhintay suma dhaha nabar eh, tiiriyad allah kaaga dhigo bay qolyo reer macan la waa nabar xaqdarro ah nabarka xaqdarra intaba looma dhintay yidhahdaan marka nabar xaqdarro ahaa mooyeene haddii nabar saxa uu yahay waa loo dhiman lahaa toddobaatan seefood keliya nabiga wareegiisa wajiga ku dhacay toddobaatan seefood intaan waran iyo yad iyo dhagax kale iyo budh aan la gaadhin oo xalayanu soo marray araada rasuul lah an yacluwa sahratan hunaalika falam yastacin muusan awoodin nabigu inuu koro ofo limaa bihi min aljaraaxaati waarabaat nabigu xataa in garabkan uu dhacay oo kala baxay baanu soo maray bur weyn oo dhagax ku dhacay awgeey ku tuureen yaa garabku kala baxay ka gaadhay jaahidkuu <clears throat> saraxta nabigu warkii ka tuureenoo dhulku ku dhacay marka dhib aad u badan nabigu ma dhaqaaqi karinba falam yastatic limaa bihi ay min aljiraaxi fajalasa alxatu alxa baa fadhiistay min cubaydillaah taxtahu nabigu hoostiisa dhagixii weynaa nabigu kori la'aabo intuu hoos fadhiistay nabiga lagu istaag jaranjaraaniga dhigo jaranjaraaniga dhigo ugu istaag caynuna garabku qabtay asagoo nabigu meesha ku istaagay cali eh, bargantaalay kadib waa fuulay dhagaxii dheeraayi la fuuray fajalasa alxatu taxtahu xataa sacida ilaa nabigu koray waxaanat isala salaadii baa la gaadhay salaadii casar fa sallaa bihim jaalisa fadhi buu ku tujiyey maalinkii dambe ee la noqday ee ay shuhadadii la xabaalay nabigu asagoo eh, madaxu duuban yahay oo nabarka intii haddana madaxa loogu xidha nabigu yuu mimbarka istaagay oo muslimiinta la hadlay waaniyey duceeyey shuhadada wuxuu u duceeyey ilaahay u baryey shuhadadii aytaamtoodii usurku ka tegay isagoo aad xanuunsan madaxu weliba bararsan marka waa ka tegey fasallaa bihim jaalisan asagoo fadhiyuu tujiyey wa rasuulullah markuu tujiyey kadib ayuu wuxuu u duceeyey shuhaadada uxud salaada gadaasheeda markaasuu istaaga qibladana qaabila wa innii daacin fa aaminu ilaahay waa ilaan baryaa aamiin ay dhaha fadacaa wadacaa wa akara ducaa nabigu shuhaadadu ilaahay u baryay wuxuuhi waxaan jeclaan lahaa meesha yaallaan sagaashankaa saxaabi ama toddobaatankaa la dhigay ay waran yihiin safxa jabali uxud babaca jabal uxud in la idhigaan jeclaan lahaabu haaulaahi hum rijaal sidaa dar abubakar iyo cumar iyo waxay aaminsanaayeen dagaalkii uxud raggi ku dhammaaday inay ka khaybayen ummadda kale xataa badar cumar baa aaminsanaaya abubakar maalin maalmaha ka mida ah ayaa eh, abubakr khilaafadiisii ayaa gabadh yar oo la fadhida oo dhabka tukahaya loo soo galo yar niman baa u yimid saxaabo ah eh, marka cumar baa la fadhiyay iyo jamaaca kale ninbaa salaama kaas gabadha ma garanaysa maya wuxuu ihi haadihi waa bintu rajulin khayru minii bintu sacad bn rabiic istashhada fii yom uxud wuxuu ihi gabadhan waa sacd bn rabic gabadhiisii gabadha marka aan weli qaangaain bay ahayd wuxuu waa nin aniga khayr badan cumar baa isna saa odhan jiray lannu waxay aaminsaneen saxaabada ku dhimatay maca muxamadin fii qitaalihi ku dhimatay inay ahayn afdalu saxaaba xataa jihaadka dambe ee murtadiinta iyo gaalada kale iyo wixii ku dhammaada waxay u arkeen shuhada caada laakiin ida istashhada arajulu maca muxamadin fii qitaalihi wa nusratihi ka wuxuu ahaa min alcilya dabaqadaas saray ku tirin jireen <clears throat> marka nabigu waa u wuxuu in halkaa la dhigo axmed baa ku sugan bisaadin saxiix waxaan jeclaan lahaa in halkaa lay dhigo oo sidii adhiga anna lai wado markaasuu ayaga alla u baryay waxaa laga qaatay xadiidkaas markii dagaal aad gasho ama guulayso ama gacanta sara lagaa yeeshee intaad jecesho in loo duceeyo oo raggii wanaag ahaa la ammaano oo nin walbaba wna khayrkiisa la siiya hal jazaa lixsaani ila alixsaan wasaara rasuululahi fi dalika alyowm maalinka asaga nabigu wuxuu noqday oo tegay taxta liwaai lansaar markii lakala bayubaayuqey la kala yaacay ee raggii wada socda ay is ansaar calankeedaba nabigu hoos tegay caalankii cali uu waday muhaajiriin ay hoos ka wareegay wuxuu u wareegay xagga marka horena wuxuu la socday calankii muhaajiriin lee nabigu muhaajiri buu ahaa laakiin markay hawshu kululaato ansaar buu nabigu hoos tabajiyay liannahum ahlu baycatin bayca khaasay galeen fii leylat alcaqaba bay bayca soo galeen inay nabigu difaacaan ilaa aakhiri qatrati min dimaa'ihim saa darteed ayagu way ogaayeen nin walboo shahiida wuu ka dardaarmaya nabiga difaaciisa haddii kale cahdigii baad ka baxdeen iyo ballantii cudurdaarna cinda allahi yeelan maysaan bay odhan jireen ansaari hawsheedu hawlla yahay nabigu waagu dhimanhaya bacda mowtihi bishahrin jaabir baa wariyay xadiikaas nabigu intuu quraysh bui alasugu yeedho ay soo urureen muhaajiriin o dhan halausugu yeedho guri weyn u lahaa daarad weyn oo bannaanoo cidlo oo saamujid aabihii oga shahiiday ayaa lagu soo ururshay markaasu nabigu wuxuu i ma idinku jiraa ruuxaan muhaajiri ahayn ama aan qurashi ahayn maya ilaa mxuu ahaaye eh, ibnu ukhtina iyo wixii la halmay mawaalina mawaali lqawmi minhum ibnu ukhti lqawmi minhum nabigu hadal buu bilaabay nabig wuxuu ihi iclamuu yaa macshar almuhaajiriin xadiid macnuhu sidaas yahay ana alansaara qad adaw ladii calayhim ansaar xilkii saaraa iyo xaqii saaraa iyo ballankay qaadeen waa gudeen waxba kuma hadhin wa baqiya aladii calaykum waxaa hadhay marka waa idin soo dhoweeye idinkoo qaxooti oo soo qaxay oo bara oo gaala idin galeen baa idin soo dhoweeye xoolahoodii iyo maalkoodii iyo dumarkoodii iyo wanaagoo dhan bay idin ogolaadeen waxayna dhinteen duunakum bay dhammaadeen qataada wuxuu idhi muxuu ahaaye marka aakhare la tago qoom aansaar ka shuhda badan la keeni maayo buui wuxuu ujeeda ay fi saxaaba xilligii nebi maxamed akaru lmuslimiina shuhadaa wuxuu ihi waa maxay alansaar uxud baa kugu filan sideed muhaajiriin baa la sheega oo badnaan tirada u badan ee sugan waxaa weeye ee mashhuurada waa sideed saxaabi bay ahayd muhaajiriin nimanna waaba lix bay yidhaahdaan lixdaana xoogba min xayu axad ku rajaxaa muscab ibnu cumayr oo xaamidu raayat almuhaajiriin ahaa iyo asadullah oo xamse ahaa iyo iisoo qabo cabdullahi ibnu jaxsh iyo mawla xaaib ibn baltaca iyo laba wadaadoo kale lagu daraa muhaajiriina afartaa iyo laba kale idan lix la gaadhsiiya toddobaatan iyo kale waxay ahaayeen ansaar bay ahaayeen amaa ibnu sayidinaas kitaabkiisa siirada ah, sagaashan iyo lix saxaabi buu gaadhsiiya lixda haddii lix muhaajiriin loo gooyo sagaashan kale waa ansaar ansaar baa leeatay weliba tire isku dhow baa maalinka ka dhintaa ree aws ree khadraj tire isku dhow ree aws huraanbajaraa ayaa lugta la baxay lannahu kaanu ahla xarbin wa ba'sin wa sabrin fi liqaa marka waa leedahay maalinka iyada ah saasaa la doonahayaa marka in walba u dhaqaaqo washadda xandalatu xandalaa ee weerartamay alhasiil ay lmaqsuul wey ficil bimacnaa mafcuul ee la dhaqay malaa'ig baa dhaqday xandala ibn abi caamir baa la yihahdaa magaciisa saxaabigu calaa abi sufyaan buu weerar ku qaaday xandala wuxuu isku dayay abu sufyaan inuu dilo dee abu sufyaan lama dili kara xilliga dhe maxaa yeelay dhowr kun baa ku geedaaman aduu inaad naf isbeera wadato mooy adoo nabad baana gaari maysi waramahaba ku kala goosanba laakiin wuxuu isku daya inuu gaadho waafuleye washadda wuxuu ku xambaaroo weeraray xandalatu alhasiil wahwa xandalatu min caamir weeyaane abi caamir alfaasiq abi caamir alraahim ninka jaarle wiilkan aabbihii gaaladu la socdaa la soco awsha ah. asaguna waa dagaalamaya aabbihii waa abu caamir alfaasiq alraahim alawsi ninkanaba waa wiilkiisi wiilkiisa malaaig baa la dhaqaysa aabbihiina shayaan ibliis baa maamulahaya ha lagu kala tegay wey hawshaan waxaan siyaasadu yaaba lagu kala intaan diin la gaadhinba oo shahaado iyo xaq iyo tawxiid la gaadhin siyaasadaha lagu kala tagaa cabdulaahi bnu zubayr weerarku u baanaa markii la dilahayay iyo ciidamihii ku duulahay waxaa ka qayb qaato u daraa walaalkii camr bnu subayr ninka camr alashta ee laodhan jiray abu shureyx alkhusaaci la murmay ee odhan jiray ina albeyta laa yucuudu faaran bidamin iyo mxua caasiyan walaa kada walaa kada ee kaliidka ciidankuu dumay ee dhowr kun ahaa ee madiina ka baxay amiirka hogaaminaya cabdullahi zubayr maka ku weeraray walaalkiibu ahaa oy asmaa dhashay oo zubayr dhalo walaalkii laxmi ah baa weeraraya walaalkii dowladdu la safan yahay cabdullahina waa diidan yahay camr baa le ibni zubayr ciidan dhowrkuu la tegay makuu dul tegay wadaadihii reer ku soo baxay diiuwa korkeeda lagu dagaalamay aroor baa intii la isgalaybaa habaaska ka baxay meesha yaa maka laga arkaayay casarkii baa laga farxashay nolol lagu qabta asagii camr cabdulaahi baa loo keenay waakan kan la layidhi ninkii ciidanka soo hogaanshay markaasuu wuxuu yidhi anuu dili mahaye wax kalood u haystaan miyaa jira reer madiina markay maqleen in eh, camar gacan uu galay ila madiina ku dhibi jiray ayay soo gurmadeen islaantana anigu anuu maalin bay garaacay oday baa dha afartan shahaab buu igu dhuftay mid kale wuxuu hi maalin buu fers igu wada dhulka dhigay mid wuxuu ay qaldhabiyey dhowr boqoloo ruux oo u gacan qaaday oo u yaday oo ku xadgudbay baa meesha timid banaanku istaago ka qisaasta meeq feer toban feer meeq ku dhufso bog aduu meeqa afartan afartan ku dhufso si loo garaacahayo ee looga goosanhayo cabdullahi uu ugu tirinaya naf baxay qisaas baa lagu diray xaalibna xajar baa aad u sharxay xadiidka markuu marayo ninka xaalkiisa aad uga hadlo si kastaba noqoto waxaa weeye siyaasadaha lagu kala tagaa iska badaa wax kale walaaba baa iska daa qaraabe ee ah, nin wiil iyo aabbi baa kala tegahaya wiil iyo aabihi siyaasadu waa dhib badan yahay hadda halkan baa la marahaya jihaad iyo tawxiid mabda diineed baa lagu kala dhaqaaqay ninkana shaydaan baa hogaaminhaya ninkana muxuu ahaa malaa'ig iyo allah hogaaminaya الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان <clears throat> فلما تمكن markuu gaadhay oo uu suuragalay minhu min abi sufyaan meeshuu joogo inuu tago xamala calayhi waxaa weerar ku qaaday calaa xandalata shadaad min aws fa qatalah intuusan gaadhin abu sufyaan baa la dilay marka tuu ciidan kala sheexeeyey iyuu ku dhowaaday gaal baa marka ka gaarsiiyey seefo marka dilay saxaabigii xandala ah. xamala calayhi tamakana ay tamakana min liqaa'i abi sufyaan baa loo jeedaa xamala calayhi waxaa weerar ku soo qaaday shadaad ibn aswad faqatala waa dilay wa kaana junuban buu ahaa saxaabiga xandala ah aroos ah oo islaantiisa la saxay habeenkaas yaa khayllahirkabi baa la yidhi wuuba baxay horu ku inuu qabaysaba waa iloobay oo janaabo ka qabayso wa kaana junuban falamaa fainahu samica dhowr saxaabi baasaa ku shahiiday xamsa ka ah asagoo janaabo qaba shahiiday julaybi baa kamid ah raggi shihiiday iyagoo mxuu ahay eh, jaaswo kale duulaan kalas ku shihiiday wuxuu yii markii dagaalu nabigu galayba wuxuu yii baldoondoona mushaadida ururiya way ururiyeen yaad yaa maqan oo noolayn hebel nabi allow hebel iyo hebel hebel baan la'nahay wax kale ma jiraan may raggu waa dhanya inti kale nabi wuxuu bal ku noqda yaa maqan may waa ragga yaqaanaa cancaanka ah ee magaca la bay soo urursadeen wuxuu walaakinii afqidu akhii julaybiiba laakiin aniga walaalka julaybiib baan la ahay hala doono waad la raadiyey waad la raadiyey waad meel dambaa la arkay asagoo intuu toddoba nin dilay asna ay ku dhex dhintay toddoba wuu gowracay fa qataluuhu waa ku nafbaxay toddoba laga kala jijiiday waa la soo qaaday nabi xabaal u qodan weyn soona qaada gacmaha ii inta xabaasha la qodayay nabiga gacmaha ku hay keligii walam yakun lahu sariiru ilaa saacidaah nabiga gacamood bas ayusaa ugu hay nabigu awood badnaa saxaaba waxay qaban wayan buu qaban jiray marka nabigu siduu gacanta ugu hayay ayaa loo dhammaystiray xabaashi walaakinii afkud ahi julaybiiba nabig wuxuu ihi haadaa minii wa ana minhu haadaa minii wa ana minhu qatala haaulaai sabca uma qataluu toddoba markuu dhigay bay niman kale noolaabaa ka gaadhsiiyey nin dagaalamo ahaa nin iska kaftamo oo oh, layska quursado ah marka madiine la joogo oo gabdhaha muslimaadka guryahooda iska tago oo saxaabada soo booqdo oo guriga nabi maxaa iska yimaado oo waagi dambe nabigu nabi maad guursatid nimaalow yaa gabadhii guura buu ninkaa iska miskiinkaan ahay cidna wax ugu fali mayse ansaari oo qiimo badnaaba u yahay wuxuu hi gabadha hebleyd ma joogta haa isii gabadha wuxuu i nucma wa nicmatu cani nabi allo diyaar alfa mara waa lagugu siinaya wuxuu la soco anigu lafayga ooma rabee nin baan u rabaa xunabalow ninkaad u rabto gabadha waa kuma julaybi wuu xooqbay ya julaybiib ah, ah hooyadeed baan la soo tashay munabi allow hooyadeed baan la soo tashay dadka bogta adduunyadu waa dadku waa qiimeeyaan marka gabadhi hooyadeed buu tagay wuxuu ihi gabadhi heblayn maanta nabi maxamed baa naga soo doonay nucmaa bay tira waa nicmatu cayndi rasuuliillaah gabadheedi bay ammaantay waa ayaan badan tahay shimbir khayr baa u yimid diyaar bay tiri goormaan u kaxeeyaa gabadh ugeeya nabiga wuxuu yidhi nabigu gabadha ma rabee ninbuu u rabaa ninkee buu u raba julaybiib wallaahi inaan la siinin bay tiri baniaadamku ma ogtahay wallahi inaan la siinayn way dagaalantay way dhaarantay xadiidka isagoo saxiixu ku yimaadaa fi saxiix ibn xibbaan sunan albayhaqi alkubra fi masjid axmed meelo ku yimaadaa marka fadaaishna lagu tiraya manaaqibta fadail axmedna waa ku yimaadaa wakadalika fadail nasaaina waa keenay marka eh, waxay tiri abadan ma dhacayso odaygan ku waafaq anna wayla tahay buu la siina gabadha julayjiidka gabadhii oo ku jirta maqabiyo oo khidriga ku jirtaa warka maqasho waxay tidhi axadka la soo maray ee isoo doonay garta ninka isoo doonay garta ninka idinkii doonaya waa kuma waxaa le waa maxamed ma rasuulkaad marka hadal ku celinaysaan bay tiri oo dahaysan gabadhi aad naga soo doonta nabi allow hee kuu diidnay miyaad odhanaysaan waxaad yeegaysaan mayta nabigu cidduu ii gartay isiyo igu meheriya fa ina allaha la yudayacani gabadh caqiido fiican bay ahayd marka carruurta dii tarbiyeeyo waalidka mar ayagaa dhaamahaya oo saxayo toosinaya laakiin haddaad maari habiisku u dirto oy nasaara masaxa kaga kaajaan oo yuhuud carbiyaan oo kukuuyo mushrik ah oo watani ah oo ku ciyaaro ku anfici maayo aakhriyaadu midnaba bal yakuunu wabaalan calayka kugu noqonaya inaad ku gaaloomaa laga yaaba hawsha ayada ah waxay tiraada subano i soo doonay ninkuu ii doonay isiiya fa ina allaha la yudayacanii cafwan marka masaas ahaa duqdii duq waa isdhugteen maxaan samayna gabadhi baa soo taagan waxay sida aan yeelno galabkii dambe nabigu nabi allow gabadha waa qusinay hadee ma heshiisan ha gabadhi baalaaladii wareeji baa leeya gabadhna waa eh, meheriye guri baa loo asaasay caaisho iyo umusalii waxaa lagula diyaariya saxaabadii waxaa laydinkuna kaala keena oo la iskaaliye gurigi baa durba la dhisay markaasuu nabigu u duceeyey reerkii allaahuma suba calayhima alkhayra saba walaa tajcal cayshahuma kaddan kadda buu nabigu yidhi u duceeyo ilaahu khayr ku shubuuray ragga maaajulayl maaa lagu diida waxlaaan baa lagu diiday ilaahu khayr iyo maal ku shubuuray roob da'ayo xoolo iyo adduunya kaga dhig walaa tajcal cayshahuma kada noloshooda nolosh maxtaraga oo dhib ah oo rafaad iyo qacar alloha ka dhigin isagoo aroos ku ah baa dagaal iyo duulaan laiskugu yidha wuu baxay aroortiba yaa khayla arkabi faraskiisiibu nin dagaalamana waa ah maalinkiiba waa shahiid isagoo janaabo qaba haweentii baa la weydiiyey jaabir baa ka sheekay waagi dambe iyo anas waxay dhaheen gabarh garoobowda oo ka qiimo badan fil ansaar maana ku arag waa isku dagaalamay jubaybi xasan aniga halagu mehri anaa doonaya dagaal waagi dambe waxay noqotay malyan dheer gabadhii nabiga wuxuu uhi walaa tajcal cayshahuma kaddaa allahuma suba calayhima alkhayra saban saba maalqabeen bay gabadh noqotay xoolo meela kaa dhigtay weyde ragguna hadduu mid ka dhintaana ka shigiido ninka muslimiinta ku jira doona soo doonaya waxaa weyaan barakada jihaadka halka rag badanoo saxaaba ayagoo eh, janaabo qaba shahiiday bal yowma uxudin waxaa shahiiday rag khamra soo cabay liana alkhamrata lam tuxaram xilligaa uxud ma aan dagaalamaynin jihaadayna khamradu way bannaan sidii biyo qaal cabaaya maanta laakiin ninka caba wahe waa faasiq hawsha axkaamta alla la socda xukum eh, alla dejinaya xukumku markuu soo degan baynu ku dhaqmaynaa cabdiraman cawf baa markaan anagoo gaalo ah, baan aciza ahayn aslamna sirna adila nabi alla maan dagaalanno wuui yaa cabdiraxmaan innii umirtu bilcafwi isbiru hadda waxaa lay faray inaana gacan qaadin ibn cabaas xadiidku wuxuu yihi falama haajara rasuul ilmadiina umira bilqitaal falam yuqaatiluu raggii qamaamahaya marka jihaadka la fargan may hawshu waa maay hawshu sidaas maana moodayn dib dibu gurashu xukunkun uu soo dego ku dhaqantaa lagaa rabaa ilahay baa barkay marka saxaabigaasna qaabkaaswa kaana junuban janaabuu qabay saxaabigu fa inahu samica sayxata dhawaqi buu maqla soo baxaa iyo yaa khaylalah irkabi wahwa cala imra'ati asagoo xaaskiisa u galmoonaya faqaama waa istaagay min fawrihi isla markiiba waa kacay ila ljihaadiba u dhaqaaqay waa nin iimaan buuxsho weeye fa akhbara rasuulullah rasuulka ilaahi baa wuxuu u sheegay asxaabahu asxaabtiisibuu u sheegay ana almalaaikata tuasilhu malaaigtu inay dhaqayso ana almalaaika tuqasilu maalinka juraybi saxaabi kalo isna meesha ku shiiday yuu nabigu intuu fiiriyey isagoo shiiday buu ka jeedsaday nabi allo maxaad u jeedsatay wuxuu hi xawrlaciintii ilaahay ugu talagalay oo ku soo booday oo dhunkanaysa oo isku dubtay ma arkay marka ma rabo nin xaaskii wax dhexmara inaan fiiriyo ma doonaayo nabigu waa ka jeedsada marka hawlo badan buu nabigu arkahaya yaraa maa laa tarow quluubulcaarifiin qolyo sakaraada oo suufiye oo ay waxay dhihi jireen quluubulcaarif adhi galabtu soo dheelmanaya intay soo maraan oy wan ka ilaalaystaan ama muxuu ahay rid dabaaxa ilaalaystaan iyo habeenkii markuu meesha soo fadhiisto koob shaah looga dhigay quluubulcaarifiin laha cuyuunun tarah ma lam yarahu naadiruuna quluubulcaarifiin cuyuun bay le annagu meelahan wax ka aragnaa maxaa jira aiga neefka noocaay noocaasba ku jira ha hida noocaay noocaas inshaara qabata halla keena alla sheekhu goormuu arkay alla sheekhu cilmi badan awliya ilaah galabtu markuu soo soco safarka ahaa adhigii soo dheelmadkaaba soo dhexmara wuuna ilaalaystay markaasuu intuu golihii kuu fadhiisa wuxuu ku leeyahay neefka alla keena ishaara aragtay awliya ilaahay wax ka qarsoon ma jiro halkan wax ka arkaa laysdhiibba ambiyada ilaahay marka yaraa taraa maa laa yarow marka nabig wuxuu ii eh, wuxuu arkay eh, saxaabigii xandalo ahaa malaa'ig dhaqayso mayr idan ninkaani ummadda wax kaga duwan yahay in laga iradiyo wey waxaynu soo maray ana alxukma yudaafu ilaa aqrabi sababin mutajadid marka waa in la ogaado saxaabigan muxuu sameeyey ummadda muxuu la dheeryahay malaa'igtu maxay u mayraysaa saxaabigan ina almalaa'ikatu qasiluhu buu nabigu ku yihi saxaabada uma qaala wuxuu ahlahum maa sha'nu xaaskiisi bal soo weydiiya xaalkiisu muxuu yahay saxaabigan fasa'aluu mar'ata xaaskiisii bay weydiiyeen fa ahbarathum alkhabara weedhibay u sheegtay waxay tii nabi allow isagoo janaabo qaba u baxay oo orday waa dhaqaaqay dhowr nin bay saa ahay saa ku dhacday nabigu in badan baa dad muslimiina dhib haysta ama xaalo ku sugan hoose la tusay oo inaga maalin baa anagu madiina ka baxnay xadiidka axmed fi musnadi bisanadin saxiix madiina ka baxanay ayaa waxaan oo saxaabi nabigu nala socdo oo koox aan nahay yaa waxaan aragnay bu nin soo ordahayo remiya oo soo laxatanay xaggana soo dhawaaqahay isuga ay idin soo gaadhay ii istaaga uu leeyahay fa'ira ara's madax timihiisu ay taagan yihiin ay kala baxsan yihiin oo basaasi ka muuqato markuu soo dhow yahay annagu weli maanagu ninkaas waxaan filayaa dambu inaga leeyahay haloo istaago waana sunno noo yimid wuxuu hi ayukum hal fiikum rasuulullah mise madiinuu jiraa nabigu magaaladu jiraa mise waa idinla socdaa waxaali wuu nala socdaa kiinee weeye dantaada ka hadal baa le hawshu waa hawl xarbiye wuxuu idhi maya suubanaan rabaa inaan diin weydiyo reer hebel baan ahay ree miyi baan ahay wakhtina ma hayo xoolaan baylaha iga ah arrin diimeed baan rabaa inaan waraysto nabiga hallay tusho xalli waaka riti qaalin buubaal watay markaasuu nabigu u yimid nabigu su'aalad ma hwa aliimaan ma hwa alislaam salaadii soonkii xajkii arkaanulislaam buu ka sharxaday masaa'il ku tagnaba nabigu weydiistay markaasuu khayr allah ku siiyey intaanaan ku dhimanaya wuu dhaqaaqay markuu saa u dhaqaaqay yaa hashiisii u jiriy wala iyo balaayo ay qoteen bohol ah baa lugta ugu dhacday dhul iska simanoo haddana kula dumaa jireen mugta hoosta ka qodan hashi baa lugtii la gashay way kuftay wuu ka faniinay saxaabigu wuu dhintay nin wuxuu ihi akhikum qabta saaxiibkiin duunakum saaxiibakum cabdiraxmaan ibnu cawf iyo xudayfe iyo camaarba horey ugu boodo way qabteen uba naf baxayba nabigu saas u fiiri hadduu jeesaday warkaasuu xumaaday fatahayara wajhuhu wejigiisibaa markiiba isbedelay nabi alla waa sidee baa layidhi ninkan wuu baahanaa buui nin baahan oo gaajaysan baa inoo yimid oo muslim ah maanan dareemin maxaa yeele malaa'ig baan arkay buui oo biyo siinaysa rutabna afka ugu buraysa fa annahu kaana jaa'ican ayuu ahaa cadshaan nin baahan oo dhibban buu ahaa imaam sheekh mxuu ahay sheekh maxamed risqi darhuuni kitaabka samarwiyaat axmed fi tafsiir sanadka aad buu uga aad buu nu si kasta oo noqoto waxaa weye nabigu mukaashafaad buu lahaa dee howlo badan oo qaybiyaad ah baa ilaahay subxana wa tacala tusahayay fasalu mra'ata way wadeen faahbarahum alkhabara wajacala alfuqahaa'u fuqahadu waxay ka yeeleen eh, haada qisadan in malaa'ig ay dhaqday xandala xujatan gar iyo bay ka dhigteen loo daliishanaya ana shahiida ninka shahiidka ah, idaa qutila junuban haddii isagoo janaabo qaba la dilo qabiis waajiba lagu leeyahay yuqasalu waa la dhaqahayaa iqtidaa'an bilmalaa'ika ay iqtidaa'an bilmacsuum baa loo jeedaa liannu malaa'igtu waa macsuumiin laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun marka aliqtidaa'u wlixtijaaj biafcaali lmacsuumiin waa min addiin haddaba marka malaa'igtu hadday dhaqday annaga muslimiinta ahna waajib bay nugu tahay inaan dhaqnay leeyihiin fuqaha halkaa marwaana qowlu xanafiyati walxanaabila ayaa sidaa qaba qabaysku dhici mahayo ee muslimiinta waxaa waajib ku ah ninkii shahiidee janaabada qabay ama xaaidadii gabarh xaaidoo shahiiday isku meel bay marinayaan alxaaidu ida istashhadat wljunuba ida istashhada dhammaan waxaa weeye in la maydhay leeyihiin liannahu malaa'igtu waa mukalafuun innaguna mukalafiin baan nahay waa macsuumiin waxaan la amrina samayn mahayaan laabudda marka waa in lagu daydo sidaa darteed baa alimaam siraajdiin albulqiini qadiyadan aliqtidaau bilmacsuum wuxuu u daliishadaa haweeneydu hadday ninkeedu u baado kugasha ugu yeedhoy diido malaa'igtaa lacnadaysa ilaah buu wuxuu u daliishadaa lacnu lmucayan wuxuu le ruuxa mucayanka waa lacnay almaratu waa maxay waa mucayana waalmalaa'ikatu talcanuha waliqtidaa'u bilmacsuumina hee xuja halkaasuu la maray xafiku wuxuu waa sax waa ku saxan yahay waa sheekhiisii idan adiladu meelo badan bay gashaa halkaas nimanka ku dhufteen laakiin xaafidku iyo kheyrkii ah, qadiyadan way naqdiyaan way naqdiyaan qadiyadan wuxuu kaga hadlay xaafid xajar baarig mujalladka saddexaad saxada laba boqol konton iyo kow raqamka xadiidka baabka bukhaari kitaabujanais uu baabaystay ahaa baabu man lam yara usla shuhada cafwan culummada aan qabin shahiidka in la mayro la dhaqo waxay daliishadeen qisadanuu keenaa iyo qisas lamida ah xaafidku aad qadida ugaga hadla isaga markaa laga muraajaceeyo wuxuu marka yidhi asugu markuu ka jawaabaya qadiyadaas wuxuu ihi wa ujiiba ra'yiga xanafiyada iyo xanaabila waxaa lagaga jawaabay biannahu low kaana waajiban maktufiya fiihi bigasli lmalaa'ikati fadalla calaa suquuti caman yatawala amra shahiidi wallahu aclam buur waa naqdi asagu wuxuu leeyahay hadduu qabiisku inaan u maydhno waajib ay nagu tahay ninka shahiidka aanu maydhno oon janaabadii ka kor yeelno malaa'ig hawlay qabaata laguma kaaftoomeen waajibka annaguna saaran yahay annagaa mukallafiina aadamaha xilkan loo diray ruux muslimay jin dhaqeen ama dad aanaan arkaynin janaabadu ay ka kor noqoto odhan mayno halkaasay marahayaan hadduu eh, waajibku weli uu saaran yahay lagu leeyay ruuxaa dhintay malaaig dhaqitaankeeda kuma filaadeen annaga muslimiinta ayaa waajib nagu noqon lahaa fardukufaynasa inaan dhaqno maydhno halkaas isagoo marahaya lakin waxa lagu bushiyi karaa haddaan la ogaanin ruuxa muslimka in cajaamad laga maydhay eh, hana saaraado laakiin haddii la ogaaday in laga maydho nabigu sheegay biwaxyin ku sheegay malaa'igtuna ay hawl qabatay maydhigeenna ka malaa'igtaaba ka fiicane maxaa loo wareegeysanhayaa almuhim waa masle lagu dagaalamo waxaan moodaa rayiga eh, inuusan rayiga xanafiyadu iyo shaaficiyadu xanafiyada xanaabiladu inuusan sahlanayn baan moodaa walcilmu cind allah wa qatala almuslimuun muslimiintu waxay dileen xaamila liwaa'i lmushrikiin sagaal nin bay dileen ma aha nin waa inaga xale soo sharxayn afar walaala ah oo talxa ibn abi talxa uu ka soo bilowdo iyo afar horta waxaabada zubayr iyo xamse iyo cali baa isu dabagaay ninka calanka qaadaba dhulka la dhigayay calanka mushrikiintii quraysheed dhulka ilaa marka u dambeeyey addoon ree bani shayba ka dhashay oo sawaab la odhan jiray uu la fadhiista calanka u qaaday markaasaa garabka lala baxay halkaas inta ka dhacday halka ka baxday gacantii kale ku qabsaday markaasaa madaxa la qaaday madaxa la qaaday haddana kala la gooyey saddex leeg baa laga dhigay seefaa maray sagaal nin markay dhinteen baa calanka wax u dhawaan la waaya mee cidla ama ah iska yaababanaya wax qaada la waaya caryaa qaadaha dhinkaa waa ku dhacaysaa sagaal nin baa israacday caasim bnu thaabit alansaari oo bicru mucuun cafan saxaabadii tobanka aydee khawaab cadiy laga qaban jiray ninka amiirka u ahaa maalinkaa saddex xaamil waa buu saddex keligii baa dilay aad bay marka qurash u raadin jirtay ninka ayna mar ila waa ilmaadeen waa istaqaana waa la iska warqabaa xamza maxaa loo dilay ucaym ibn cadiy bu maalin kaadil mucim jubayrkii buu dilay adeerkii mucim ibnu jubayr ibnu cadiy soo ma aha ucayma ibnu cadiy buu beder ku dilay ucayma isoo wale xamsa ma yaqaana suwa xamsa aqoonin buu wadaandaansaday xamsa waaqia iska wariga leexabooniyo meesha lafaha hooyadan garlamay niman baan rabaa waaweyn iska iska carf dhowrkood buu xamse ka leexday nin tabar yar baa laakiin kibir badan ucaymo aan tabar badnayn asagoo niman waaweyn buu raadsanhayo iyo mxua ubay iyo abujahl raggaasoo dhan inay kala baxaan uu ka leexaystay inuusan mashquulinin dacaybu kari waayey marbuu gacanta ku fiiriyey waxaa ka sheekeeyey mxuu ahaa eh, ibnu cumar kule buu ka warramay la tahay wuxuu yihi markuu gacanta u qaaday waxaan mooday buuna gacanta inay gaftay meeshaa garabka salkiisa ah ee kilkisha intay kaga dhacday o dhan kala ka baxday buu laba islaam buu isku dumay saas iskugu dumay ducaynu hadday seebta ku dhex marto isku dumay soo marka reer cadi aad bay hawshaasi nimankan cadiyiinta aad uga xumaadeen marka jubayr baa wuxuu yidhi haddaad adeerkay ninkii dilay soo disho waa qabla an yuslima jubayr islaamin ka hor adeerkay ninkii dilay haddaad soo disho xor baa tahay waxshin xarbi ka sheekeeyey wuxuu i dagaalkii waxaan imid marka uxud dan kale ma lahayn bu nabi maxamed aan la dagaalama ma doonayn quraysh inaan taageera ma rabo muraad kale ma lihi xamse inaan dila basaan rababu liuctaqa in la xoreeyo keliya marka eh, wax qaadaa la waaya aduu calinka marka lasoo eh, gaabiyo kadib haweeney baa qaado waynu gaari doona kii xasan ka yidhi falowlaa liwaau lxaariyati mxuu ahaay asbaxu yubaacuuna fi laswaaqi bayca ajalaa'ibi markii sawaabna la kala gooyey wax qaadan la waaya calanka haweeney baa qaada war maxaa idinku dha calanka maa qaadaan rag baa laga sabariyey ayadoo la dilini bay og tahay haweenka iskaga laxa jiray ayadoo jumhuurta isku eh, culimada isku raaceen taasuna in la dila waajib tahay almar'a almuqaatila almuxaariba bilisaaniha aw binafsiha aw bimaaliha in la dilo waa waajib walihaada saa darteed ba muxuu ahaay haweenka reer yurub iyo reer galbeed oo dhan iyo afrikaan ee tagiska bixiya ee canshuurta bixiya ee codeeye ee doorta gaalada waa la laynaya liannahum waa muqaatiliin waaye muxaaribaat haddii maakadka kale alimaam axmed shaakir uu yidhi liannahunna mujanadaat haweenka la yidhi waa haween masaakiina oo fara jilicsan oo keega iyo cambuurada kariya weeye kuwan milatariga jeeniska qaba ee soo labistay kuwan rag weeye bala lalaayo liannahunna mutarajilaat buu fatwooday muxuu ahay sheekh eh, axmed shaakir faransiiskii ingiriiska haweenkooda in la jaray liannahunna waa casaakir buuri ciidan wey ma aha bircaan mahe waa nin wey hala iska dhiciya buu leehay almuhim waqatala muslimiintu waxay jireen xaamila liwaa'i lmushrikiin mushrikiinta caalamkooda ninka xambaarsana farafacatu lahum sagaal nin baa ku dhimatay farafacatu lahum waxaa u qaaday camratu bintu calqama alxaariiy falowlaa liwaa xaariyati abaxuu yubaacuuna fi aswaaqi bacd jalabi wey xata ijtamacuu ilayhi markaas calanka soo wada aadeen iskugu yimaadeen oo soo urureen wa qaatalad waxaa dagaalantay muslimiinta xaggooda lix dumara ah dagaalka badar ee axad ah ka qayb qaatay lix dumar ah oo muhaajiriina iyo sagaal ansaariya waa shan iyo toban shan iyo toban dumara ah dagaalka uxud ka qayb qaatay biyaha daldala dhaawaca qaada ragga gubaabiya qaybana wayba dagaalameenba gabadhana ka mid wiilal dhashana waa ku shihiday nin kelina waa ku shihiday wa ummu cammaar ummu cammaara dagaalantay wahiya nusaybatu bint kacab almaasiniya qitaalan shadiida wacdaray dhigtay gabadha maalinkaas wa darabat garaacday gacansaafa ku dhufatay camr ibna qami ah bisayf darabaatin dhowr gacan bay la gaadhay inay dishay maadaama ninka nabiga dhibe u fawaqatu waxaa ka ilaalisay nin la bisana waxaa weeyaan mudajaj ah bisilaax halmad buu qabaa camburbireed buu qabaa idan meel wax lagaga dhufta ma inaanu fawaqathu waxaa ka ilaalisay dircaani laba cambuuroo kaana cali uu qabay waa fulay soo eh, habeeyey wa bisayf camar baa la dagaalamay asna seef ku dhuftay gabadhii dhaawacay camru min qamiyahi gaalka wey jurxan shadiidan calaa caatiqiha meeshan dagta ayuu kala fogay gacanta nababa kaga dhuftay waa mashquulshay koo nabar baa ku dhacay seefood iyo waran ilahay laakiin waa ka kiciyey waxaa la sheegay inay shahiiday yowm alyamaama dagaalkii yamaamay shahiiday gabadha oo dagaalka waa gashay kaanad mujaahidan muqaatila marka rag waaweyn reer tunjile baa la kari laya hadaa bilahi